بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله باب قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناس وتبركهم به wuxuu ku saabsan yahay qurbu nabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam dhowaashihiisa min annaasi dadka uu u dhowaa wa tabarukihim dadka barakaysigooda bihii nabigooda ay barakaysan jireen nabiga calayhi salaam waxaa la khiyaar geliyey bayna an yakuuna malikan rasuula wabayna an yakuuna cabdan rasuula inuu noqonayo boqor oo nebin ah oo rasuul ah xaggan kalena boqor ah oo ummaddu ay ka haybaystaan oo maal iyo dhaqaale iyo boqortooyo wixii laga rabay oo dhan ah laga helayo iyo inuu noqonayo cabdan addoon tawaaducaya oo waxba aan isqaadqaadaynin oo aan ismuujinaynin rasuulna ah labadaa mid unuunu doorto wuxuu doortay nabiga inuu ahaado cabdan rasuula nabiya sal allahu alayh waalih wasalam dadkiisa uu ku dhex jiro wuuna ka duwanaanin muuqaalka dhaqaalaha ka fogaasho dadka laga fogaado ka ilaalin dadka laga ilaaliyo la waardiyeeyo oo la dhadhowro oo la dhaadhaalaco arrimahaasoo dhanba inuuna dadka ka mid noqdo una ka dhex bixin tanuu doortay nabiga sala allahu alayh waalih wasalam markaa saxaabadu qofkii raba nabiga inuu helo waa heli jiray masaajidkuu ka helayaa gurigiisuu ka helayaa oo iska furanoo albaabba aan waardiba aan lahayn suuqaasuu ka dhex helayaa janaasada iyo qubuurta iyo tashyiiculjanaa'is maydkaa la sagootinaya qubuurtuu ka dhex helayaa safartii ay wada galayaan oo meel walba wada marayaan fi alghaswi wa fi lxaji waalcumra ayay ka helayaan qariibun ila annaas sala allahu calayh waali wasalam dadka ayuu u dhowaa rasuulka calayhi salaam dhowidaana waxay keentay inuu ka warhayo dadka nabiga ummaddiisa uu ka warhayo oo uu u gudo ahlulxuquuqi xuquuqahum dadka xaqa iska leh xaqooda uu u gudo uu kala xukumo kala maamulo ka jaahilkaa u waxbaro ka daalka ee baadidaa u hanuuniyo afcaashiisa iyo xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ay saxaabada iyo ummaddiisa wada fiirsadaan oo ay ku daydaan saasay keentay tabarugana waa sidaasoo inay marka nabiga iyagoo haddana sidaa ugu dhow yahay ayaa haddana agtooda uu aada ugu weynaa tawqiirka iyo nabiga calayhi salaam ixtiraamka ay ixtiraamayaan saxaabada qaar oo intaasoo nabiga la joogay yaa haddii la yidhahda nabiga tilmaan aan tilmaami karin oo dhihi jiray indhaha annaga kamaana buuxsan karin haybada iyo waqaarka iyo nabiga calayhi salaam waxa ilaahay siiyey ee ku daday ayaan maaragtay ka xishoon jiray ayay dhihi jireen marka inay barakaystaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay xiriir labao dhanba hadday noqoto timihiisi hadday noqoto jidhkiisii hadday noqoto maryihiisi hadday noqoto weelashu wax ku cabay hadday noqoto candhuuftiisa xataa sala allahu caleyh waali wasalam intaba way barakaysan jireen wa kaana mubaaraka nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa mid barakaysan oo ilaahay barakeeyey buu ahaa qaala xadaanaa mujaahid ibnu muusa wa abu bakr ibnu nadr ibnu abi nadr wa haaruun bin cabdillaahi alxamaal jamiican can abi nadr bay ka wariyeen qaala abu bakr xadaanaa abu nadr yacni haashima bn alqaasim qaala xadaanaa sulaymaan ibnu lmugiira can haabitin haabit ibnu aslam albunaani can anas bni malikin khaadimi rasuuli illaah qaala anas wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam nabiga wuxuu ahaa idaa salla alghadaat salaada subax markuu tukado jaa'a waxaa imaan jiray khadamu lmadiina magaalada madiina khaadimiintoodii dadkii u khidmaynaayey ee addoommihii ama haween ama rag ahaa biaaniyatin weelashooda ay la imaan jireen fiihaa weelashaasna almaa'u biya ku dhex jira weelal biyo ah yo aroortii lagula soo kallihii nabiga sala allah aleh wasalam oo loo keensanayaa famaa yu'taa lama keeno biinaa'in weyn ilaa khamasa yaddow gacantiisa sharafta badneed buu gelinayaa fiiha fi linaai weelkii gacantuusaa ugu gelin sala allah aleyh wasalam waa biyo la cabo ama la isticmaala biyaha ugu fadli badan ugu baraka badan wey biyihii nabi maxamed gacantiisa galay sala allah aleyh waali wasalam marka fa rubamaa jaauuhu rubamaa waxaa dhacda jaauuhu inay u keenaan nabiga calayh salaam biyihii fi lqadaati albaarida subax aad u qabow markaasuu fa yaqmisu yadda gacanta gelinayaa fiiha weelkii gudihiisii madiine markii xilliga qabowga la joogo maka way ka qabowdahay aad buu qabowgeeda u daran yahay markaasaa xilliga waa qabow iyo waa diraac iyo waa jiilaal iyo waa xagaa midna ma dhahayaan iyo ma dhahayaan xilli walbaba ayagu sidii weeyaan oo waa e, waa dawro wey aan kala go' lahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam biyihii baa lagula kallihii xilligii qabowgaa gacantu u gelinaya ma dhahaya qabow baa jira oo dhaxan baa haysee waa u gelinaya sala allah alayh wasalam marka waxay tusaysaa nabiga tawaaduciisa iyo ixtiraamka ummaddiisa iyo nabiga calayh salaam raxmaddiisa iyo naxariistiisa iyo sida ay ummadduna ay u tawqiirinayeen ay u weyninayeen sida ay u barakaysanayaan nabiga calayh salaatu wasalaam jidhkiisa iyo kalaamkiisa iyo qowlkiisa u barakaysan jireen oo hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam wax walba waa uga qiimo badnaa midkood waa kaa soo marnay fii baab almusaaraca waalmukhaabara raafic bnu khadiij oo adeeradiis ka soo maqlay in mukhabarada nabiga uu nahiyey deena ku calaacalaya isagoo u sheegaya niman qoyskoodii oo leh nabiga wuxuu maanta naga reebay wax rifqi iyo dhimriin iyo wanaag nagu jiray oo adduunka waxaan ka heli jiray wa dawaaciyatu rasuulillahi buu raacinaya rasuulka adeecidiisa iyo waxa hadalka nabiga ayaa wax walbaba ka fiicane kaasuu raacinaya waxaasaa nanaga reebay oo nanaga nahiyey inaan ateecno nabiga oo wixii nanaga reebay aan ka hadhno oo warkan nabiga calayhi salaam aan wax walba ka hormarino kanaa ka khayr badanoo nooga fiican wax walba eh saasay raacin jireen biyaqiin bay u hubeen inuu warkan nabiga calayhi salaam mar walbaba daawadooda iyo maslaxadooda iyo wanaaggooda inuu ku jiro iyo yaqiinsanayanu hubeen inna haba yaraatee wax haba yar jirkooda isbeddel ah iyo naftooda kuma jirin wayusallimuu tasliiman ki ilahay kaga sheekeynaya subxana taala falaa warabbika laa yuuminuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja wayusallimuu tasliima naftooda wax xaraj iyo culays iyo inahba yaraatee ma soo nabi maxamed ma sheegin samicnaa waadacna ufraanak ayay dhihi jireen laayafa rubamaa jaa'uu fi lqadaati albaarida fayaqmisu yadahu fiiha weelkii buu gacanta u gelinayaa xilligaa qabow ay biyahay keensadeen oo aad u qabow qaala xadaanaa moxamed bnu raaficin qaala xadaanaa abu nawar qaala xadaanaa sulaymaan alacmash can aabitsulaymaan ibn muhiira can haabit ibni aslam albunaani can anas bni malikin abu xamza qaal laqad ra'aytu rasuula allahi sala allah aleyh waalih wasalam nabigaan arkay waalxallaaqu walaal alxallaaq timaxiirihiina yaxliqu u xirayo nabigoo timaha loo xirayo calayhi salaatu wasalaam qaswatu eh, xajat ulwadaac bay dhacday markuu nabiga calayhi salaam yooma xajil akbar dhagaxii uu tuurtay xoolihii uu gowracay timaxiirashuu bilaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka xallaaqii timaha xiiraayay oo u xiiraayoon weli aan bogin xalaaqadii wa adaafa waxay isku wareejiyeen bihi nabiga asxaabuhu saxaabadiisa ay saa isku wareejiyeen baan arkay buu leeyahy famaa yuriiduuna ma doonayaan an taqaca inay dhacdo shacratun xabad tin ah ilaa fii yadi rajulin nin gacantii inay ku dhacda mooyeen tintii nabiga dhulka inay ku dhacda lama ogolo qof baa horsanaya waa fursa saanixa wey tintii nabiga calayhi salaam in la helaa la rabaa oo la barakaysto biyaha la gashado oo dadka lagu daaweeyo oo barakadaysa la helo sala allahu aleyh waaalih wasalam waa kay la yaabeen kufaaru quraysh markii nabiga calayh salaam xudaybiya xudaybiya uu meeshii ay iskugu imaadeen nabigoo maka raba inuu cumraysay saxaabadiisii iyo kufaaru quraysh oo u diidan dadkii odayaashaa ah, ergadahaa ay isdhaafsanayeen way la yaabeen saxaabada nabiga siday u tawqiinayaan hadalkiisa uu nabiga amarkiisa waa lu kala ordayaan candhuuftiisaa loo dhiganaya gacantoon la ogoleen lusmamarinayaa nabiga calayh salaam sida loo weynaanay la yaabeen aad iyo aad oo la yaabeen marka waa qayb ka mida tarbiyadii iyo akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka laga rabo inuu nabigiisa iyo diintiisaba dhaqankeeda uu kaga muuqdo si ummadda kalena ay dayasho wanaagsan ugu dayatooo saamayn oogu yeelato lianna dacwadu keliya ma aha kalaamka iyo hadalka eh dhaqanka iyo ficilka iyo akhlaaqiyaadka ayaa ka saamayn badan marar badan hadalka ka saamayn badan qaala waxadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana yaziid bnu haaruun can xamaad bn salamata bn dinaar can haabit ibni aslam albunaani can anas bni malik albasri radi allahu canhu ana imra'atan islaam naag kaana fii caqliha shay islaam waxaa jirta magaalada madiine xoogo caqligeeda laga roonaa caqligeeda fii shay waxbaa ku jiray ma caqli badnin baa loo wadaa dadka noocaasahoo dadku ay iska xaqiraan warkooda la oo aan damba laga gelinoo sheekada laga sii wato faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa u yeedhay inna lii waxaa ii sugnaaday ilayka xaaja dan baan kaa leeyahay inaan kuu sheegtaan rabaa ayay tidhi dadkii oo maqlaaya fa qaala nebigu wuxuu yidhi yaa umma fulaan hebel hooyadiisay undirii fiiri aya sakaki aya sikaki jidadka iyo waddooyinka madiina waddadii aad shiita doonto maaratay ii istaag xataa aqdii laki ilaa aan kaaga godo xaajatika dantaada meel dadka ayna maqlaynin wayna arkaayaan oo waa meel nabiga la arkaayo sala allah alay wasalam iyo haweenaydan wada taagan laakiin hadalkee inay dadka maqlaan ayuu kala khaali noqonayaa meeshaa rabtay ina istaag dhinacaad rabtay istaaji waddada iga leexi khalaa macahaa khalaa waa la khaali noqday nabigu waa la gooni noqday macahaa gabadhii kalaaman xagga hadalka fii bacdi turuqi waddooyinkii madiina waddo ka mida ayuu la istaagay okaa rasuulkii iyo islaantaa wada taagan hadalkeedii bay rabtaa inaan la maqal oy nabiga danteeda u sheegato nabiguna khalwo iyo meel gaara lama geline meel la arkaayo weeyaan sala allahu alayh wasalam huwa alqudwa fi dalik xataa faraqat ilaa ay ka bogatay min xaajata danteedii danteedii u sheegatay nabigan intaa waa dhegaysanaya waa una raaricinaya warkeedii buu qiiminaya sala allahu alayh waali wasalam sida laga rabo weeyaan dadka rucaadda ah ee mas-uuliyiinta ay xilalka haya ee ummadda hoggaanka u haya inay kula dhaqmaan raciyadooda qof kasta oo raciyada kamida waa inay u sahlan tahay inuu heli karo inuu heli karo dad gaarown inay ku wareegsan yihiin ama dad gaarown ay heli karaan sax maaha sax maaha intii u baahi badneed ee baahida u daran haysayna ayan say ku gaadhaanba ayaan jirinba ayna gaari karin ayna heli karin telefoon haddii la dirana telefoon aan la aqoonin meeluu ka yimid iyo qofka hebel iyo abu fulaan iyo binu fulaan iyo hebel aan ahayn la qaban mahayo hadda waxaa haba jirtaba dadku ka calacalayaan telefoon la diraayo oo dhacaynin haddana waana dhacayaa mana dhacayo waana dhacaya mana dhacay adu si u dheh tan ayadana jirto hadda soo baxday telefoonku waa dhacaya asaga agtiis waa ku arkaya laakiin waxay ku leeyihiin mana maqlaysid oo telefoonka adiga maaragtay telefoon dhidhalaalki jiray oo maxaad iga qaban weyda aad ku xujayn karta hadhow kan waa kane maba dhacayaba ma dansan yahay mana dansana waa arkayaa bay kuleeyihiin wallahu aclam laakiin arrimaha noocaas oo kale ah iyo iska xijaabidda dadka laiska xijaabo xadiidkii saxiixa waa kaan soo marray ninkii dadka iska xijaaba xaajadooda iyo faqrigooda iyo baahidooda iska xijaaba dadka ilaahay baa iska xijaabi doona maalinta qiyaamo duuna xaajatihi wa khallati yani baahidiisii iyo duruuftiisa aakhare marka ilahay baa iska xijaabi doona subxaana wa tacaala marka gabadhii buu nabigu calayh salaam wuxuu leeyay wadda alla waddada rabto meeshaa rabto aan kugu imaado wey adigii imaan maysa anaaba meeshaa rabto diyaar ku ah, adi meeshaa rabta istaag oo xataa halkaa igu imow markaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam waddadii ay istaagtay buu istaagaya oo danteeda dhegaysanaya oo u gudaya xaajadeediiy waxay rabtay baabun wuxuu ku saabsan yahay mubaacaratihi sala allah aleyh wasalam nabiga fogaanta uu ka fogaan jiray lil dunuubta iyo wixii lagu dembaabi waikhtiyaarihi doorashadiisa min almubaax waxyaalaha mubaaxa ahee bannaan hadday isqabtaan ashalow kiisa sahlan buu nabiga dooran jiray wa intiqaamihi nabiga muxuu aha aargoosigiisa uu u aaragudi jiray lilaahi ilaahi cinda intihaaki xurumaatihi ilaahay waxyaalaha uu xarimay markii lagu dhaco inuu u aragguudi jiray oo diinta difaaceeda markay timaado iyo shareecada qararinteeda markay timaado mowqif adag buu nabiga istaagi jiray calayhi salaam wax u maaratay u abayeeli jiray iyo waa hebel iyo waa hebel iyo waa ree hebel midna dan kama geli jirin shareecadiiba haddii loo soo dhaco amaa hadday noqoto asaga wax ku saabsan nabiga calayhi salaam waa iska samxi jiray waa iska dhaafi jiray qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil can malik ibni anasin abu cabdillahi alasbaxi fii quriya calayhi wixii lagu dul akhriyay imaamu maalik wixii qutayba u dhegaysanaya xa waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu waxaan ku dul akhriyey calaa maalikin wakaa qutaybe saaxiibkiis ee ku dul akhriyey maalik yaxya bnu yaxya tamiimi asxaabu muwaa buu ka mid yahay kitaabka muwaa dadka wariyuu ka mid yahay can ibni shihaab aلzuhri can curwata bni zubayr can caaisha radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam annahaa caaisha qaalad waxay tidhi maa khuyira rasuulu اllah rasuulka ilaahay lama khiyaar gelinin bayna amrayni laba amar ilaa akhada wuxuu dooran qaadan jiray aysarahumaa kooda oo u fudud maa lam yakun aysarkaa fudud hadduunan ahayn idman dembi laba shay oo u siman oo mubaax ah nabiga lama khiyaargelinin iyo laba shay iyo laba waddo iyo laba arrimood midka fudud buu dooran jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam leanna nabigu waa musharic ummaddiisu mar walbaba nabiga calayh salaam u lug reebayaa oo wixii sahlan buu qaadanayaa isagaa wuxuu dhihi jiray bucudtu bilxaniifiyati asamxa bucudtu bilxaniifiyati asamxa waxaa laiilala soo saaray diin xaniifiye caqiidadeeda iyo tawxiidkeeda midigii bidix loo leexan maayo halkaasaa la maraya man axdaa fi amrina hada maa laysa fahuwa rad baa kaa hortimaad wajiga lagaga dhufanaya ama axkaamteeda waa marin waa samxa waa sahla fataquu llaha ma sadactum weeyaan oo qofka hadba tabartiisa iyo taagtiisa wey ayaa lagula dhaqmayaa ilaa akhada aysarahuma maalamku ima dembi hadduunan ahayn laakiin shayga fudud hadduu dembi yahay waddadan waa ii fududahayoo dembi ma dhihi jira nabiga calayh isalaatu wasalaam kaana abcad annaas fain kaana hadduu yahay waddada fudud idman dembi kaana wuxuu ahaa nabigu abcad annaasi dadka ka ugu fog buu ahaa minhu dembiga dembi haddii la dhaha qofka dadka uga fogaan badan ba oo ka carari jira rasuulka calayh salaam bal huwa kaana min ducaahi calayh salaam waxaa ka mid ah ducadiisa istiftaaxa allahuma baacid baynii wa bayna khadaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib waman taqama rasuulu llah nabiga calayhi salaam ma aargoosanin linafsihi naftiisa ilaa an tuntahaka xurmat ullahi caza wajal in ilaahay xurmadiisa la qarariyo lagu dhaca mooyeen isaga wixii ku saabsan oo asaga xaq u leeyahy inuu ka tanaasulo oo iskaga sabro o iskaga dulqaato nabiga calayhi salaatu wasalaam dulqaadashaduu dooran jiri wixii ogow hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu xadgudbo waxay soo gelaysaa intihaab xurmat illahi bay soo gelaysaa ilaahay xurmadiisa oo lagu qarariyey oo shareecadiisii oo meesha ugu dambe lagu dhacay ayay ka mid tahay oo meel xun lagu sameeyey ayay la mid tahay nacam wladiina yuduuna rasuul allahi lahum cadaab lahum cadaabun aliim soomeen marka rasuulka qofkii dhibaa cadaab aliim buu leeyahay laakiin maadaama uu asaga uu xaqa asaga ah xaqiisa ay tahay waa tanaasuli jiray waa iskaga dhaafi jiray kuwaa marjinayo o mara ku qabanayo oo intuu marasaa ugu soo ceejeedahayo xoolahana si adiga madahiide waa xooluhu qeybiyey oo isagoo faramar uu ka soo tegey sala allah aleh wasalam yaaga xoolahana sii wixii soo harayna wax naga sii kubaa nabiga calayh salaam hadal xun ku dhahayoo dheh icdil yaa muxamed inaha laqismatun maa cudila fiiha waa qaybin aan cadaalad lagu samayninoo nin jeclaysi iyo yuu ku sameeyey ayaa laleeyahy nabiga lagu leeyahay calayh salaam isagoo cadaaladiisa la garanayo sala allah aleh waali wasalam oo leh in ana alqaasim wallahu mucdi waxaasoo dhan nabiga calayh salam wuxuu faraha ka qaado faraha ka qaadu dhihi jiray ha taabanina markay saxaabadu kula boodaan rag yaqaaneen nabiga calayh salaam qiimihiisa ay dadka acraabta iyo dadkaasi munaafiqiinta iyo ay hadalka nabiga alay slam ay ku dhahayaan ay ka gubtaan iska dhaafa bu dhihi jir iska dhaafa wuu kusoo dumi jiray diinta inay maaragtay aynan ka cararin dadka kale ay soo socdaana aynan dhihin meeshaasaa dadka wax lagu yeelaa laa yataxadau nnaas ina muxamadan yaqtulu asxaaba yana dadka ku sheekaysan maxamed asxaabtiisu laaya qala wxadaana zuhayr bnu xarbin abu khaytama waisxaaq bn ibrahim jamiica can jariir xa waxadaana axmed bn cabda xadaana fudayl bn ciyaadin kilahuma can mansuur bn muctamir can muxamedin fii riwaayati fudayl ibn shihaab maxamedka waa moxamed bn shihaab aلzuhri wa fii riwaayati jariir moxamed الzuhri waa bacday can curwata can caaisha qala wxadaanii xarmala bnu yaxya ahbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahb اlmasri ahbaranii yunis bn yaziid can ibn shihaab bihada اlisnaad naxwu xadiidi malik malik xadiidkiisa oo kale qaala waxadaana maalik ibnu anas fii riwaayatihi aan soo maray ee ibnu shaab uu ka warinaya ardaydii ibnu shaabaas buu taabicinaysa wey qaala xadaana abu kurayb maxamed bnu calaa qaala xadaana abu usama xamaad bnu usama can hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr bn cawaam can caaisha radi allahu canha qaalat maa khuyira rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lama khiyaar gelinin bayna amrayn laba amar axaduhaa midkood aysar uu ka fudud yahay min alaakhari midka kale lama dooransiinin ila khtaara wuxuu dooran jiray aysarahumaa kooda fudud maa lam yakun iman dembi hadduunan ahayn fain kaana midkaa fudud iman dembi hadduu yahay wax lagu dambaabi kaana wuxuu abcad annaasi dadka ka ugu fogaansho badan minhu min alimi dembiga dembi hadday timaado nabigu waa ka fogaanayaan laakiin laba shay oo mubaaxoo midna fudud midna yar adag ka fudud buu dooran jiray si ummaddiisa hadhow yusrigaasi iyo tashriicaa fudud ay oga faa'iidaysato sala allah aleh waalih wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum istiwaak cinda kulli salaa cinda kulli wudu' lawlaa an ashuinahu lawaqtuha lowlaa an yashuqa can ummati cishaha buu ka hadlayen oo kilaha qaala waxadaanaa abu kurayb ibnu numayr jamiican can cabdillahi bni numayr can hishaam bihada alisnaad ila qowli aysarahuma walam yadkur ma bacda qaala xadaanaa abu kurayb moxamed bnu calaa alhamadani shaykhu a'immati sita qaala xadaanaa abu usaama xamaad can hishaam ibni curwa can abiy can caaisha qaalad waxay tidhi maa daraba rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga ma garaacin shayan wax qadun weligii biyadii gacantiisa kuma dhufanin walaa imra'atan xataa xaaskiisa inaagu qabo walaa khaadiman qof u shaqeeya ilaa an yujaahida fii sabiili illaah jidka ilahay inuu ku jihaadayo mooyane hadduu mujaahid yahay oo jidka ilahay ku jihaaday seeftiisii buu nabiga wataa calayhi salaam dalfaqaar la dhihi jiray baqashiisii buu saaran yahay la dhihi jiray muxuu ahaa duldul la dhihi jiray ayuu saaran yahay sala allahu aleyh waaalih wasalam waa dagaalamayaa waliba qaar baa gacantiisa nabiga sababsaday oo ubay binu khalaf ninkii la dhihi jiray fii qaswati uxud nabiga gacantiisuu ku dhintay ila an yujaahida fii sabiili illah taas waa manqaba waa fadli waa karaama wamaa niila lama gaarhsiinin minhu nabiga xaggiisa shayun wax dhiba lama gaarsiinin qadun weligii oo fayantaqima uu aaragoostadeena ma dhicin min saaxiibihi qofkii dhibaatada u geystay uu ka aaragoosteena ma dhicin intii dhib loo geystay qowlan wa ficla hadal iyo af iyo adintoona kama aaragoosanin ilaa an yuntahaka shayun in shay la qarabiyoo lagu dhaco min maxaarimi illaah ilaahay waxyaaluhu xarima wax kamida in dadku ay ku dhacaan mooyeen fayantaqimu lilaahi caza wajal kaina man qurashi ha ahaado qof kastaba ha ahaado qofka hadduu sharciga meel kaga dhaco waa la marinaya waddadii sharcigaa la mari jiray waa kii dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam fii qiswati faatimata almakhzuumiya waa kii ka hadlay rasuulka dhihi jir gabadhii xadeeye tuuganimada samaysay ee reer bani makhzuum wallahi low ana faatimata binti muxamed saraqat laqadactu yadaha gabadhayda faadimo hadday waxadileed gacantan jari lahabiyo shareecada waa loo siman yahay iyo tabiiqeeda iyo xukunkeeda qaala waxadaanaa abu bakr bn abi shayba wbnu numayr qaala xadaanaa cabdah ibnu sulaymaan wwaki xadaanaa abu kurayb xadaanaa abu mucaawiya kulhum can hishaam bihada isnaad yaziidu bacduhum calaa bacd barhkood marka kale uu ka ziyaadiyaa laakiin dhammaantood hishaam bay ka warinayaan ibnu curwa baaban wuxuu ku saabsan yahay diibi raa'ixati اnabiy nabiga calayhi الsalaatu wasalaam raa'ixadiisa diibkeeda udgoonkeeda raayixatu nabiy waxaa nabiga ka soo udgaaya dhididkiisa jidhkiisa udoogiisa ayuu ku saabsan yahay isagoo waxba marsanin jidhkiisa nabigaa udgi jiray gacantiisa markuu qof salaama udugiisa maalmo uu haysan jiray waliini masihi taabashada nabiga calayh salaam jireeceeda markii nabiga la taabtana jidhkiisa siduu nabiga u jirecsan yahay qarfaan qallafsan ma aheen isagoo oo jidhkiisa uu xoog leeyahay oo qof uu ahaa nabiga calay salaam afarkallaa oo wuxuu qabto uuna ka fakan karin haddana laakiin maqaarkiisa iyo dubkiisa dub jilicsan buu ahaa calayhi salaatu wasalaam wa tabaruki bimasxihi barakaysigii la barakaysan jiray nabiga masixidiisa uu saxaabada madaxa u marmarin jiray u masixi jiray u taaban jirayna siday saxaabada u barakaysan jireen ee madaxa ugu foorarsan jireen ugu dhigan jireen nabigana ugu taaban jiray qaala xadaana camru bnu xamaad bnu dalxata alqannaad qaala xadaana asbaat wa ibnu nasr alhamdani can simaaki ibnu xarbin can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaal sallaytu maca rasuuli illaah nabiga maciisaan la tukaday salaata aluulaa salaaddii duhur uma kharaja ilaa ahli markaasuu xagga reerkiisa aado u baxay wa kharajtu macahu anna waan raacay oo waan la baxay faistaqbalahu waxaa ka hor yimid wildaanun caruur carruurtii reer madiina markay nabiga arkaan kusoo yaacayaan fa jacala wuxuu gudagalay yamsaxu inuu nabigu masaxay khaday axadihim midkii ka hor imaadaba labada dhaban yuusaa gacanta ugu marinaya waaxidan waaxidan mid mid ayuu dhabanka saa ugu qabanaya gacanta ugu masaxaya u marinaya qaal wuxuu leeyahay jaabir bnu samura fursad buu ka helay isagana waa u dhigtay wa amaa ana anigu famasaxa khadaya khadiya labada dhaban buu ii masaxay nabigu calayhi salaam buu leeyahay qaala fawajadtu waxaan helay liyadihi gacantiisii waxaan ka helay bardan qabow aw riixan udug kaannamaa aad mooda akhrajaha inuu ka soo saaray min jawnati caaar caaarka qandigiisii ama muxuu ahaa abaaxadiisii inuu ka soo moodaa jawrat alcadaar qofka cadirada cadirka meesha uu gashado ee iska udgeysa ee cadirkiiba iskaga jiro meel waxaa weeyaan udgoon badan meeshaasaad moodaaba in gacantii ah, uu ka soo saaray nabiga calayh salam gacantiisa udugeedii marka waana udug ilaahay siiyey sala allahu aleyh waalih wasalam qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan can haabit ibnu aslim ilbunaani can anas ibni malikin xaa waxadaanii zuhayr bnu xarbi walafdulah xadaana haashim cali bnu qaasim xadaana sulaymaan hu bnu mugiira can haabit ibnu aslamin qaal qaala anas baa wuxuu yidhi maa shamimtu ma udugsanin oo ma carafsanin oo ma ursanin cambaran cambar oo nooc diibka ka mida qadun weligay walaa miska miski oo wax udgoonka ugu udgoona walaa shay an wax udugsan udgoon weligay ma udugsanin adyaba ka udgoon min riixi rasuuliillaah nabiga calayhi salaatu wasalaam udugiisa wax ka udgoon ma arkin buu yidhi walaa masastu ma taabanin shayan wax qadun weligay diibaajan diibaaj walaa xariiran xariir waa isku mid diibaajku xariirta ka mid tahay alyana wax ka jilicsan ma taabanin masan taabashada min rasuulillaahi sala allah alay wasalam rasuulka ilaahay jirkiisa iyo busaadka iyo jileeca iyo dubkiisa nabiga macaanidiisa iyo taabashada iyo salaantiisa gacanta markii la dhaho uduga ka soo kacaya rasuulka alay slam jirkiisa intaba wax lamida ah, waa la waayey sala allahu aleyh waali wasalam hadi min shamaa'il muxamadiya alimaam muslim muslim ibnu xajaaj wuxuu noo soo aruurinaya axaadiista nabiga calayh salaam bimafhuumiha alcaam marka laga hadlaayo mafhuumu alxadiid aw alkhabar maxaa la yidhaahdaa aqwaalu rasuuli illaah aqwaaluhu wa afcaaluhu wa taqriiraatuhu wa sifaatuhu alkhalqiya waalkhuluqiya sifaatkii nabiga hadda laga hadlaya soo hesheen intuu hadalku hada nabiga iyo ficilkiisii hadda waxaa laga hadlaya sifaatka nabiga calayh salaam tii abuurkiisa ku saabsaneed iyo tii akhlaaqdiisa iyo dabeicaddiisa ku saabsaneed qaala waxadaanii axmed bnu saciid bnu sakhr addaarami qaala xadaanaa xabaan ibnu hilaal xadaanaa xamaad ibnu salm xadaanaa haabit ibnu aslam can anas bni malikin qaal kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu ahaa ashar allown mid midab quruxsan buu ahaa abyad asharku waa abyad nin cad oo caddiinkiisana guduud la dhexgeliyey buu ahaa waa axsanu alwaan midabada midabka ugu fiican weeyaan caddiinka cad ee caddaanka qaarkood cad yihiin iyo midkan guduudane dhiiggeed madiinu ku taagan yahay labada midna ma aheene wuxuu ahaa nabigu casi guduudna ku dhex jiro mashruuban bixumra oo midabka ugu quruxsan weeye inta midaba sala allah aleh wasalam azharu lown kaana caraqah dhididkiisa nabiga ka soo kacaya waxaad moodaa allulu midab ahaan dhididka nabiga jawhar baad moodaa muxuuha dhidid cadcad ood mooda jawharka dhalaalkeeda iyo iftiinkeeda ayuu ahaa oo udgoon haddana idaa mashaa markuu nabigu socdo takafa'a waa hooban jiray altakafu waxaa weeye kaannahu yanxadiru min sabab aase waxaad moodaa nabigu inuu meel kora ka soo hoobanayo markuu socdo nabiga calayhi salaam saasuu u hooban jiray sala allahu aleyh ali wasalam socodkiisa takafu waa sidaasaa ah xoog badan tamaayulka oo labada dhinacsana loogu soo socdo ma aha sidaa waa la diiday ee waxaa weeye waa mashiga nabiga calayh salaatu wasalaam markuu socdo si xoog lu gacanta dhulka taqallaca waa soo arortay lugtu xoog uga qaadi jiray dhulka oo aan agajiid muunan ahayn sidaasuna nabiga calayh salaam socodkiisa ayuu u socon jirayoo socod oo xoog labuu ahaa walaa masistu ma taabanin diibaaja xariirta nooca ka mida diibaaja la yidhahdo walaa xariira alyana ka jilicsan min kafi rasuulillaah rasuulka sacabkiisa calayhi salaatu wasalaam maca luyuunatiha iyo jaleeceeda maceeda ay haddana gacanta nabiga calayhi salaatu wasalaam qawi bay ahayd xoog loo adag ayay ahayd laakiin maqaarka hore jilicsan walaa shamimtu ma udugsanin miskatan miski walaa cambarata nooc diibka ka mida wey adyaba wax ka udugsan ka udgoon min raa'ixati rasuuliillaah rasuulka calayhi salaam raa'ixadiisa ka soo udgaysa jidhkiisa wax ka udgoon weligay ma arkin baabu diibi caraqi nabiyi sala allah caleyh wasalam nabiga dhididkiisa udgoonkiisa iyo watabaruki barakaysiga ay saxaabadu barakaysan jireen bihi caraqa iyo dhididka nabiga dhididkiisay barakaysan jireen sala allah alay wasalam haddayba fursad ka helaan nabigoo dhididay oo dhididkiisi meel uu macnaha jir kamida meelihii ku jiifay oo kale iyo xogow istinqaac uu ku noqdo ku yar biyo dhigo ama dhiijaan ahaan ay ku noqoto halkaas halkaas ba la boobaya suuf inti lagu dhex rito suuf yaa lagu maroojisanaya qaruuradaha qaala xadaanii zuhayr bnu xarb abu khaythama xadaanaa haashim yacni ibnu alqaasim can sulaymaan waan soo maray ibn lmugiira can haabit ibnu aslam albunaani can anas ibni malikin radia allahu canhu qaal qaala wuxuu yidhi dakhala calayna waxaa noo soo galay annabiyu nabiga sala allahu aleyh waali wasalam ree gurigoodii buu tegey anas binu maalik ciddoodii umu saleem iyo abudalxa gurigiis cindana marka wuxuu leeyahay dakhala calayna nabiyu baa noo soo galay sala allahu aleyh wasalam faqaala min alqawl maaha min alqayluula wey maanta iska jir faqaala waa qayluushaday cindanaa agtaanadii buu nabiga qayluushaday qayluulada waa nisfa nahaar maalinta niskeeda xoogo hurda la yar saaxdo ayaa qayloon la yidhaahdaa la yar nasto waxay u fiican tahay niska dambe iyo nashaadka galabtii iyo niska dambe ayay u fiican tahay iyo howlqabadka qiiluu fa ina shaydaana laa yaqiil baaba soo aroortay saxiixa fa cariqa waa dhididay nabiga calayhi salaatu wasalaam wajaad waxaa timid ummii hooyaday buu leeyahay anas ummu sulaym binti milxaan biqaaruuratin qaruurad bay la timid fa jacalad waxay guda gashay taslitu ow taslutu inay murdinayso alcaraqa dhididkii fiiha fi lqaaruura yay ku murdinaysaa intay wax gashatay oo saa ugu waxaysatay o ka soo qaadatay dhacaankii iyo dhididkii oo maqaar saa maqaaru ku jiifay nabiga alayh salam dhididkii nabiga alayh salam oo saa u gaaray ayay ti saa ugu soo qaadatay wax yay qaruuraddii yay saa ugu muroojinaysaa ku murdin fastayqada anabiyu gabadhanoo shaqo kale iska wadato oo dhididkii nabiga alayh salaam guranaysa nabiga laga hordama salaam faqaala yaa umma sulaym umu sulayme maa hada aladii tasnaciin waama waxaad samaynayso qaalad waxay tidhi haadaa caraquk nabi allah waxaan waa dhididkaadi najcaluhu fii diibina diibka annaga iyo waxyaalaha udgoonka aan haysannaan ku darsannaa wa huwa diibkaadana caraqaada iyo dhididkaadana min adyabi diib diibka ugu udgoon weeyaan yudakirunii cudu lbukhuuri xabiibana lianna jamiica tiibi minhu kamaa wuci ayuu yidhi shaacirkii nabiga ammaanay calayhi isalaatu wasalaam yudakiruna cuud lbukuuri xabiibana wuxuu i xasuusiyey bukuurka iyo waxa udgoon nabi maxamed buu soo xasuusiyey buu leehay lianna jamiica tiib wax allaale wixii diib iyo udgoon dhammaantiis minhu buu ka ahaaday yani min diibihi calayhi salaatu wasalaam yaa ka udgoon kamaawucii sida la sheegay sida la soo wariyey waa sida midka wey wahuwa min adyabi diib wahuwa min adyabi diib caraqaabay dhiidkaada ka ugu udgoon weeyaan qaala waxadaanii moxamed bnu raaficin xadaana xujaym bnu muhanى xadaana cabdاlcaزiiz huwa bn abi salmة الmajshuur can isxaaq bn cabdاlaahi bn abi طalxata can anas bni malikin radi اllahu canhu qaal kaana nabiyu nabiga calayhi salaam wuxuu yadkhulu kii soo gala beyta ummi sulaym hooyadiis anas weeyaane gurigeeda fayanaamu waa saaxan jira calaa firaashiha gogasheeda walaysat fiihi ayadoon joogin gooshii oo iska cidlaah ayuu ku saaxan jiray qaala wuxuu yidhi fajaa'a wuxuu yimid nabiga calayhi salaam daata yowmin maalin fanaama calaa firaashiha gogasheedii buu ku saaxday maxram bay ahaayeen baa laleeyahay fautiyad nabiga alay salam xaruntiisa kale fautiyad markaasaa dee nabiga calayh salaam waxaa loo uutiyad waxaa loo yimid umu sulaym nabigaa gogashii ku jiifa gurigii umaaday umu sulaym baa loo yimid iyadoo markaa joogin faqiila waxaa lagu yidhi laha umu sulaym hada nabiyu waa kan nabi maxamed sala allah alay wasalam naama fii beytik gurigaadii buu jiifaa calaa firaashika gogoshiidii buu ku jiifaa qaal fa ja'ad way timid waqad cariqa nabigoo dhididay oo wastanqaca dhididkiisiina uu biyo dhigay istinqaaca waxaa weeyaan mustanqac haddaad maqasho waa biyaha yar ee meelaha biyo dhiga roobka markuu daawayo meelaha dhiijaamaha la yidhaahdo ama wakaala yaa la dhahaa laakiin hadda waxaa weeyaan dhididkii nabiga calayh salaam maqaar buu ku jiifay maqaarkiina dhididkii ma laqaayo wixii yara dhidida nabiga ka yimidba halkanu ku goraray wastanqaca caraquhu dhididkii nabiga calayhi salaam baa meeshan ku dhiijaamay calaa qidcati adiimin yacni karin ama qidco ama gabal maqaar ah oo cala alfiraashi firaashka kor saaraa yuu dhididkii nabiga calayh salaam ku aruuray fafataxad waxay furatay catiidataha bay furatay catiidadeedii bay furatay yaani waa wax oo haweenku ay gashadaan alaabada nafiiska ay jecel yihiin oo sida sanduuq yaroo kale ah ama boorsooyinka yare adag waxaasoo kalea ah, ayay furatay hadday furatay catiidadeedii fa waxay guda gashay tunashifu inay tirtirayso daalika alcaraqa dhididka asaga ah ayay kusoo tiraysaa markaasay deedna fatacasiruhu waxay ku maroojinaysaa waxay kusoo tirtay dhididkii fii qawaariiriha qaruuradaheedii catiidada ugu jirtay ayay ku maroojinaysaa fafazica anabiyu nabiga calay slam hurdada ka soo booday argagaxay faqaala maa tasnaciina yaa uma sulaym maxaa samaynaysa uma sulaym faqaalat waxay tiri yaa rasuula allah narjuu barakatahu caraqan barakadiisaan rajaynaynaa lisibyaanina caruurtaanada ayaan marmarinaynaa oo barakaysanaynaa qaalna wuxuu asabti run baad sheegtay waad asiibtay sax baa tahay waa macruuf arrintaa ayadaa nabiga calayhi salaam waa ogolaaday wayna og yihiin saxaabada dhammaantood wax ka hadlay wax ka dooday midna ma jirto barakatu rasuulillahi sala allah aleh wasalam iyo in la barakaystaba iyo in la barakaysto wax ka dooday ma jirto ka hadlay in nabiga la barakaysta calayhi salaatu wasalaam marka hadda daatadiisii iyo mxua ma hayno lakiin maxaan haynaa aqwaaluhu ah, hadigiisii baan haynaa hadyigiisii iyo axaadiistiisii iyo sunnadiisii baan haynaa qaala rasuulu llah facala rasuulu llah fucila cindahu waa qaba akhlaaquhu sala allah aleh wasalam khuluquhu khalqahu abuur kadaan haysanaa aadii barakadiisa nabiga calayh isalaatu wasalaam oo qofkii ku dhaqma oo qaata oo ku salliya barakadii nabiga calayh isalaatu wasalaam saxaabadu ay ka heleen waa helaya insha allah qaala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana cafaan bnu muslim asafaar qaala xadaana wahayb bnu khaalid qaala xadaana ayuubu ibn abi tamiima can abi qilaabata aljadmi cabdullahi bni zayd can anas bni malikin radia allahu canhu can ummi sulaymin radia allahu canha ummu anas ana anabiya sala allahu alay wasalam nabigu kaana yaatiiha wuxuu u imaan jiray ummu sulaym iyo abudalxiy gurigooda fayaqiilu cindaha agtooduu saaxan jiray oo qayluushan jiray fatabsudu lahu waxay u fidin jirtay nidacan masalle yani maqaarkan masallehe la jilciyayoo markaasi faraash kor saari fayaqiilu caleyh waa ku qayluushan jiray korkiisa wa kaana nabigu wuxuu ahaa kaiira alcaraqi mid dhidid badan buu ahaa dadka qaar baa saas u dhiidid badano xilli walbaba dhiidka jirkiisa nabiga kaiiru caraq buu ahaa sala allah aleh wasalam fa waxay ahayd tajmacu waana wax ceeba ma aha sharaf iyo karaamo iyo wanaagu weeyaan iyo udugiisa oo sii badanaya fa tajmacu caraqah dhididkii nabiga calayh salaam bay aruursan jirtay fatajcaluhu fi iibi diibkay ku darsan jirtay waalqawaariir qarooradahay ku shuban jirtay faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi yaa umma sulaym maa haadaa wama waxaad samaynayso ad murdisanayso qaalat caraquka waa dhididkaadiio bihi waxaan ku dhex darsanaynaa dhiibii dhiibkayga ku darsanaya dhiibkaygii iyo baraafuunkaygii aan aniga sii haystay ayaan ku dari markaasu wuxuu noqonayaa waxaan la aragoo la maqal aduufu ee akhludu waxaan ku khaldi aan ku dhex dari wey baabun fii caraqi nabiy nabiga calayh salaam dhiidkiisa filbardi xilliga qabow waxiina yaatiihi lwaxyu iyo markuu waxyigu imaanayo xilliga qabowga daranee dadku ay kootyaha bustaayaha ay huwan yihiin madiina markay qabowgeeda aad bay u daran tahay xilligaas hadduu waxyi ku soo dego dhidid baa ka imaan jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam culayska waxyiga iyo fiqalkiisa iyo malagga asaga ah sawdkiisa iyo xaaladdaasi nabiga calayh salaam shucuurkaasi uu dareemayo ayuu dhididi jiray rasuulka xilli qabow oo dadku ay qarqarayaan qaala xadaanaa abu kuray maxamed bn اlcala alhamdaani qaala xadaanaa abu usama xamaad can hishaam bn curwata can abihi curwa bn zubayr can caaisha um اlmuminiin radia allahu canha qaalad waxay tidhi in kaana layanzilu inahu shaaniye kaana wuxuu aha layanzilu cala rasuuli اllah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku soo degi jiray wayiga waxyiga alwaxyu baa faacilka maqan la yanzilu calaa rasuuli illah ama la yunzalu calaa rasuuli nabiga calayhi salaam baa lagu soo degi jiray jibriil baa u imaanayo waxyigii wada fi lkhadaati albaarida subax qabow ah uma tafiidu markaasaa waxaa ka shumaaya jabhatu wejigiisa caraqan dhidid wejigiisa dhidid baa ka shashumaaya sala allah aleh ali wasalam inaa sanulqi calayka qowlan haqiila qowraanka kariimka culayskiisi wey oo isagoo gaadidiisan hadduu nahasho way fadhiisanaysaa saxaabadiisa isagoo lugta lawasaa u saaray hadduu kusoo dego walow adnaa kelima kelimo yar hayru uli darari intaa keliya abu zayd ka sheegtay zayd binu haabit oo uu yidhi kaada fakidii an tarum waxaan ku sigtay bawdada inay burburtaan ku sigtay buu intaas oo uu nabiga calayh salaam ka qoraayay waxyigii hore soo degay ayaa intaas soo degtay lugahay jabi gaaray buu qaala waxadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynataxa xadaana abu kuray maxamed bn اcalا qaala xadaana abu usama bn bishri mxamed bn bishr jamiican dhammaantood can hishaam xa waxadaana moxamed bn cabdilahi bn numayr walafdulah xadaana moxamed bn bishr xadaana hishaam can abi can caaisha ana alxari ibn hishaam alxari ibn hishaam yaa sa'ala nabiya nabiga calayh salaam wuxuu weydiiyey kayfa yaatiika alwaxy xaari ibnu hishaam abu jahl bay walaalaahayeen camr bnu hishaam isagu waa saxaabi xaari ibnu hishaam radi allah an makhzuumi kayfa yaatiika alwaxyu waxyiga see kuugu imaadaa ayuu weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi axyaanan mararka qaar yaatiinii waa ii imaadaa fii mili salsalati aljaras salsalad macana sawt asawt aladii yaatii bacda sawt isdaba socda oo jaraska baalka la yidhaahdo gambaleelka dhawaaqiisoo kale wax dhawaaqi baa isoo gelaya wa huwa ashaduhu kaas baa midka ashaduhu igu daran calaya korkayga markuu qaabka igu soo qaabilo oo malagii iyo waxyigii uu sawkaas la imaado waa marka igu daran buu nabigu calayh salaatu wasalaam oo culayska daran uu dareemayo uma yafsimu waa iga go'aya canii xaggayga yanqaticu lwaxyu waxyigii baa go'aya oo iga dhammaanaya waqad wacaytuhu anoo xifdiyey oo weeleeyey wax allaala wixii la ii sheegay nabigu intaa waa dhagaysanayaa waagoor uu ka daba akhrin jiray waxaa la yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ha degdegin baa la yidhi dhegayso unaayirto waxoo dhanna qalbigaada ku shubayne markaasuu nabigu dhegaysanaya isagoo weeleeyoo xifdiya wax walba ayuu ka tegaya markaasuu leeya kaalaya qora oo xifdiya saxaabadii wuu sheegaya wa axyaanan marara malakun yajii'unii malakun malak baa ii imaanaya fii mili suurati rajul nin suuradiibuu igu imaan malagiibaa wuxuu iska soo dhigi qof bini aadama mid la yaqaano ama midaan la aqoonin mararka qaar mid la yaqaano sida daxiya ibnu khaliifa alkalbi marka qaarkood aan inaan la garanayninba ugu imaanaya xadiidkii ah, waad garanaysaa nabiga calayh isalaatu wasalaam uu u yimid rajulun shadiidu bayaadi fiyaabi ah, shadiidu sawaadi shacr laa yacrifuhu mina axadu walaa yucrafu minhu aharu safar nacam ah. waxyaana malakun fi suurati rajul fa maa yaquul laba gooraba laba gooraba mar kastaba u imaado waxaan koobi waxaan xifdin maa yaquul wuxuu leeyahay ah, qaabkaas ugu imaan jiray malaa'igtan ilahay wuxuu u sakhiray inay waxa la yidhaha tashkiil isku sameeyaan oo isbedelaan oo ay isku ekeysiyaan wax markaa ay ilaahay u ogolaado oo damca rabaan ay u samayn rabaan dhallinyara iska soo dhigayaanoo nin reerbaadiyo la aqoonin bay iska soo dhigayaanoo mararka qaar qof saxaabada ka mid ahaa iska soo dhiga jir hadba sibay iska soo dhigayeen nacam waana waxa nabigeenna khaas ku ah ma aheen qoladii u timid nabiyullaahi ibraahim ay ku socotay qowmu luud in la halaago ibraahiim dhallinyaro qurux badan baa u timid markaasuu booday oo dibiguu u gowracay wajaa bicijlin samiin xaniid ayuu u keenay waa gudbeen haddana luud bay u tageen malaaig luud haddana waa kay u tageenoo luudna uu oga cabsaday uu yidhi warqoladii xumeedee foolxumada samayn jiray ee lawaadka iyo ragga dabadoodu lagu imtixaamay martidaamay kugu halleeyaan ah, markaasaa la annaga iska dhaafee lan yasiluu ilayki adigana kusoo gaadhaynin baa layidhi iskaba dhaaf malaa'ig baana adiga baan lagaa badbaadin ku taaban karin maanta in badan bay kugu soo hororeen marka dad dhallinyara iska soo dhaahay idaa unzila calayhi alwaxyu aawe haddaa qaala xadaana maxamed bn muhanى cabdullah ala xadaana siciid qataada can xasan can xidaan bn cabdilah can cubaada bn saamitin qaal kaana nabiy llahi nabiga ilaahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa idaa unzila calayhi alwaxyu waxyiga markii lagu soo dejiyo kuriba waa la kurbayn jiray lidaalika arrinkaa darteed kurbo ah, ayaa fuuli jirtay wa ee takhayara waxaa bedelmi jiray wejhu wejigiisa sala allah aleh waalih wasalam culays baa fuulaaya nabiga wejigiisa isbedelaya sawt baa nabiga calayh salaam huura sankiisa ka soo baxaaya wejigiisao dhan baa takhayur ku dhacaya isbedelaya culayskaas ku degaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaanaa moxamed binu bashaar qaala xadaanaa mucaad binu hishaam qaala xadaanaa abi can qataada bni dicaama can xasan albisri can xitaab bni cabdillaahi alraqaashi can cubaadata bni saamitin radi allahu canhu qaal axadu nuqabaa qaal kaana nabiyu sala allahu aleh wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa unzila calayhi alwaxyu waxyiga markii lagu dejiyo nakasa ra'sah madaxuu foorarin jiray wanakasa asxaabuhu saxaabadiisoo way foorarin jireen ru'uusoo madaxooda falamaa utliya canhu markii laga kor noqdo utliya lagu dul akhri laga kor noqdo wixii loo waxyinayay rafaca ra'sa madaxu kor u qaadayjir uturiya macnaa waxaa weeye rufica markii yanfasim oo kale soo marray markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam madaxa ayuu kor u qaadi jiray falamaa utliya canhu markii waxyiga uu ka kor noqdo rafaca ra'sa markaasuu madaxa kor u qaadi jiray oo wixii loo waxyooda uu sheegi jiray waxyiga ama qur'aan ha ahaado ama sunno ha ahaato baabun wuxuu ku saabsan yahay fii sadli nabiy nabiga raaricintiisa shacrow timihiisa jiray foodii iyo wa laba qaab nabigu u shanlaystay marra wuxuu u shanlaystay sadli oo waa in timaha food loo samaysto saa dhinac loo shanleeyo marra waa farqi oo sheexadii weeyaanoo dhexda lagu kala gooyo xadaana mansuur binu abi musaaximin wmuxamed bnu jacfar bnu ziyaad qaala mansuur xadaana waqaala ibnu jacfarin ahbarana ibraahim yacnayaani ibni sacdin can ibni shihaab azuhri can cubaydillahi bni cabdillahi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaana ahlulkitaab nimankii ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara ahlulkitaab dhahaa waxay ahaayeen yasdiluuna ashcaarahum timahooday raaricin jireen fooda xaggeeda wa kaana lmushrikuuna gaaladuna waxay ahayeen yafruquuna kuwa sheexeeya ru'uusa madaxooda labada qola kee buu nabigu raacaya wa kaana rasuulullah nabiga wuxuu ahaa calayh salaam yuxibu kii jecel muwaafaqata ahlilkitaab ahlulkitaabka inuu waafaqo fiimaa wixii uu ku waafaqo alam lam yuumar bihi la amrin khilaafidooda wixii aan la amrin oo raacin aan la dhihin inuu ayaga ku waafaqu jeclaan jirin maxaa yeelay waa dad diin haysta wey wax badanba waxna ha halleeyaanoo ha badelaano laakiin wax badanoo saxay haysteen xilligii nabiga calayh salaam axbaar iyo culummay lahaayeen waxna way qarin jireen wax badan oo dhaqankooda oo hagaagsanna wuu jiray walidalik nabigu dhihi jiray laa tusadiquu ahla kitaab walaa tukadibuu caleyh been ba sheegaysaan hadhihina run ba sheegaysaan hadhihina oo haddaad been ba sheegaa tiraa wax saxa yaa jira run baa sheega haddaad tiraa wax khaladaa ah jira marka quuluu aamana biاllah wamaa unzila calayna dhaha fasadala rasuulu اllah markii dambe marka hore ayagu raacay ahlu kitaabkii sidoodii madaxa yuu nabiga alai slam sheexaystay fasadala rasuulu llah haddana nabiga wuxuu raariciyey sala allah aleh wasalam naasiyatahu foodiisa eh, fasadala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam marka hore macnaha waxaa weeyaan ayagiibuu raacay fasadala rasuulu wuxuu raariciyey naasiyatahu foodiisa ahlukitaabkiibuu raacay uma kadib faraqa waa kala geeyey oo waa sheexeeyey bacdu kadib kadib de markii ayagii ta'liif iyo soo dhoweyn iyo waxbaa lalahaamay waxba waxyadh tari weyday ayaga in la khilaafo khaalifu eh, eh, eh, yahuuda wanasaara nabiga lagu yidhi faraqa bacdu waa jeexay timihiisi ayaga waa khilaafay dhan kastuu timihiis shanlaystay qaala waxadaanii abu daahir akhbaranaa ibn wahabin akhbarana yuunus can ibni shihaabi hada lisnaad binaxw qaal baabu sifati nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaantiisu ku saabsan yahay wa annahu kaana inuu aha axsana annaas dadka ka ugu wanaagsan oo ugu quruxsan wajan xagga wejiga ka dadka ugu quruxsan buu xagga wejiga xadaana maxamed muhana wamaxamed bn shaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar qala xadana shucba qaala samitu aba isxaaqin qaala samictu lbara yaquul kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu aha rajulan nin marbuucan dhexdhexaada nabiga dhexdhexaad buu ahaa dawiilu baa'in iyo qasiiru mutarajid labadaas u dhexey mana dheereen mana gaabnayn dhexdhexaad buu ahaa sala allah aleh wasalam baciidun waxaa kala fogaa maa shayga bayna almankibayn maabaa kala fogaa maaga oo bayna almankibayn labada garab dhexdood ahaaday labadiisa garbood waxa u dhexeeyo dhabarka ah way kala fogaayeen sadriga xabadka marka inuu waasac yahay baa ka dhalanaysa dhabarkii hadduu halkaa kakala fog yahay xabadkiisana waasac buu ahaa sala allah aleyh waalih wasalam waa quruux iyo jamaal cadiimaljumma cadiimaljumma buu ahaa sala allah alay wasalam kaana wuxuu ahaa nabigu cadiima aljumma mid halabtiisu ay weyn tahay jumma waa timaha halabta la yidhaahdo wey xaggey soo gaaraan ilaa shaxmati udunayhi dhagaha fiidooda iyo baruurtooda iyo fiidooda intaa jilicsan dhegta fiideeda shaxmada halkaasi soo gaari jireen waa jumma jumma iyo wafra iyo lima waa jirta saddexdaasaa jirta calayhi xullatun xamraa calayhi korkiisa waxaa ahaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam xulla isku joog xamraa guduudan isku joog guduudan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa marka timihiisii baa lagu tilmaamay inay jumaahayo timadhagaha fiidooda ay usoo dhici jireen oo garbahana soo gaadhin waxaa ka koraysa wafra wafraa ka koraysa oo in yaroo timaha fiidooda kore soo gaahaysa dhagaha fiidooda kore soo gaahaysa timaha dhagaha kore wafradaa waxaa ka soo sokaysa e- e- muxuu ahaa jumma oo halab oo dhagaha fiidooda hoose soo gaadhaya kadibna limma alamna almankiba <clears throat> garbaha iyo soo gaadheen calayhi <clears throat> xulla waxaan arkay alayhi nabigu wuxuu qabay xullatun isku joog xamaraa guduudan dhar iskujoogoo guduudan mar waxa lagu labeysta shaarka iyo macawistii iyo labada midna lahugada midna hoos lagu xidhaya xulla la dhahaa iskujoog guduudan buu qabay maa raytu buu leeyahay saxaabigu albaraa shay-an wax qadun weligay axsana minhu kaga qurux badnaa sala allah aleyh ali wasalam waa sida abu juxayfa uu yidhi oo kale qaala xadaanaa camru marka dharka guduudan oo dhib lahaa riwaayooyinka ku soo aroortay dharka guduudan in wax laga sheegay oo la nahiyeyna waa guduudka aan midab kale lahayn waqiila haddii tashabuh iyo uu imaado oo qola markaasi ay aan la ficnayn in lagu daydo ay u tahay uniform iyo dhar u tahay ayaa loola jeedaan waa la yidhi wailaa waxaa weeyaan nabig waa xidhe calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa camru naaqid ibnu bukayr waa abu koray maxamed bn lcala qaala xadaanaa wakiic ibnu jarax can sufyaan athawri can abi isxaaq isabey camr bn cabdillaah can ilbara bni caazib radi allahu canhu qaal maa ra'aytu ma arkin buu leeyahay min dii limatin halab mid u saaxiiba oo axsana ka quruxsan fii xullatin isku joogna qaba xamra'a guduudan min rasuulillaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam shacruhu timihiisu yadribu waxay garaacayeen mankibayhi labadiisa garbood waa markuu shanleeyo kale ama xagga dhagahana waxay ahayd waxay ahayd jumma xagga garbaha iyo dhinaca garbahana waxay ahayd limma baciidun waxaa kala fogaa ama bucayd riwaayooyinka qaarkood baciidun waxaa in yar kala fogaa maa shay shayga oo baynalmankibayni labada garbexood ahaaday baa yar kala foga wax yar oo kala fogaansho aan foolxuma ahaynoo quruxa weeyaan laysa bitawiili mid dheer ma ahayn nabiga calayhi salaam walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn qaala abuu kurayb lahu shacru nabigu timuu lahaa timihiisana waxay gaarayeen limatan aw jammatan aw wafratan bixasabi alaxwaal mararka qaar halkaasay gaarayaan dhagaha fiidooda kore mar dhagaha fiidooda hoose marna garbahay u soo degayaan ay gaarayaan dhib ma leh oo asal ahaan waxaa weeye qofka timihiisa hadduu dheeraysto oo shaafeertan iyo xarriga kibir iyo shuhurada uuna ka rabin iyo halaga arkay halagaa maqlo qola u gaaraho uu shabahayo oo xunna ayna jirin dhibaato mala asalka ama qofka haddii looga baqo xogow inuu yar kibir iyo santaag iyo qooq iyo ka tahay inuu iska jaraaf fiican walidaalika saxaabada qaar uu ku yidhi hebel hadduu timihiisa dheer aynan ahayn nin fiican buu ahaan lahaa markaasuu timihii iska jaray marka haddii timihii la dheeraystana dee inaad cinaaya siiso timihii waa inaad ka warhayso timihii oo markaasi dulloobay oo wasakaysan oo isku qoorqoorhmay oo isku lama rabo timihii inaad hagaajiso ood ka shaqaysaan loo baahan yahy waa diideen nabiga calayhi salaatu wasalaam timihii inay iska ahaadaan wax mufalfal ah, kala tagsan oo ashcaf ahoo muxuua basaasan ama yajidu hada maa yusakinu shacrah nin buu arkay nabiga calayhi salaam timihiisa sisi yihiin wuxuu timaha ku shallaysta ma heli kara miya ayuu nabiga alayh salam midkan maxaa si ka ah qaala xadaanaa abu kurayb maxamed bn alcalaa qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur can ibraahim bn yuusuf can abiih an abi isxaaq asabeeci ayuu ka wariyey yuusufkaasna isagana abuisxaaqaasu ku abtirsada qaala wuxuu yidhi samictu lbaraa baan maqlo yaquulu leh kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga wuxuu ahaa axsana annaasi wajha ka dadka ugu weji quruxsan wa axsanahu khalqa xagga abuurkana ugu quruxsan laysa bitawiili mid dheer ma ahayn addaahibu iska tegay mid dheeroo tegay ma aha dabeelka duslah iska dheeraaday walaa bilqasir mid gaaban riwaayo kale mutaradid iyo muqaid isku noqnoqdo gaaban isgashan isgashanna ma ahayn dhexdhexaad buu ahaa rasuulka alay slam ajmal xaala midka ugu quruxsan buu ahaa nabiga calayh salaam waxaan u malaynayaa ibraahim binu yuusufkaas mase yuusuf ku ahaa mid wax laga sheegi jiray baabu sifati shacri nabiy nabiga sala allah aleh wasalam nabiga timihiisa tilmaantoodii xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana jariir bnu xaasim xadaana qataada qaala qultu lianas bnu maalik waxaan ku idhi kayfa kaana shacru rasuuli illah timihii nabiga calayh salaam sidey ahaayeen qaala kaana shacran timay ahaayeen rijlan oo dun ah oo rajilan rajilka waxaa la dhahaa timaha aan sibdina ahayn jacdina ahayn timaha dhexdhexaadka marka la shanleeyo shalladu ay sibcan timaha u istaagayaan laysa waa kuu tilmaamay oo kuu fasiray laysa biljacdi timo jareera ma ahayn walaa sabtin timo bis ma lahayn timaha bista ehe jiljilcsanee qofka markay dabeesha imaata lafta madaxiisa la harki ee bisqoolaydaana ma aha jacdi qallafsan oo jareerana maaha nabiga bayna udureyhi labadiisa dhagood dhexdooda iyo bayna udureyhi wacaatiqihi luqunta ayay timihiisa soo gaari jireen sala allahu caleyh wasalam waa wafratun lamatun jummatun wey waxaan ku jimcin jirray hadda kahor yaa sheegi kara ah, walaa jaa soo ma ah, wowo muxuu yahay wafra laamkuna lima jiimkuna jumma tartiibkaas marka min baab xifdi in lagu xifdi ma la rabaa wa ilaa limadaa u dheer limadaa u dheer wafradaa u gaaban jumada dhexda ku jirta ayb qaala xadaanii zuhayr bnu xab xadaanaa xabaan bnu hilaal xadana mxamed bn muhn alcanasi xadana cabdusmd bn cabdilward qaala xadana hamaam ibnu yaxya alcadan xadana qataada bnu dicaama asadusi can anas bni maliki ana rasuul allah nabiga calayh salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yadribu shacruhu timihiisa waxay garaaci jireen mankibay labada garbood garbahay garaaci jireen mar uu xiirtay oo mulkaystayna way dhacday sala allah aleh ali wasalam qaala xadana yaxya bnu yaxya abu kurayb qaala xadana ismaaciil ibnu culayata can xumaydin can anas bni maalikin qaal kaana shacru rasuuli llaahi timaha nabiga calayh salam waxay ilaa ansaafi udunay dhagaha bartankooday soo gaari jireen axyaanan waa axyaanan wey hadba waa xaalad weeye hadba xaalad weeyaan oo mar ay halka gaara maray ka dheeriy dabay jireen baabu fii sifati fami nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam afkiisii udgoonaa tilmaanteedii wacaylahii indhihiisii nabiga iyo wacaqibehi cidhbihiisii baa lagu tilmaamaya marka intaasoo tilmaamaha nabiga laga bixinaayo waxaa weeye waxay kordhinaysaa in hilow iyo maxabo iyo jeceyl nabiga tilmaamihiisa quruxda badnaa marka laga sheekeeyo waxaa sii ziyaadaysa jeceylkii maxabadii baa kordhaysa ayaa kordhaysa haddaad ku riyootood riyo ku aragtana dee tilmaamihii lagu siiye ogow kaama khaldamaya nabi moxamed sala allah aleh wasalam tilmaantiisaasna qof shaydaan iskuma ekaysiin karo xadaana maxamed bn muhana wa maxamed bn bashaar walafd ibn muhana qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba can simaak bnu xarbin qaal samictu jaabir bnu samuraan maqro qaala yidhi kaana rasuulu llahi nabiga calayh salam wuxuu ahaa daliica alfam afka yan ayaa lacay jira oo la ficnayn afka yan afka dhuuban sida dooliga o kale marka dariic ilfami ay waasicu lfam afkiisa waasac buu ahaa waasicnimo oo qurux ah oo nabiga calayh isalaatu wasalaam ciridkiisaa quruxsanaa ilkihiisaa quruxsanaa afkiisaa waasa ahaa sala allahu aleh waali wasalam jamaal iyo qurux baa loola jeedaa ashkalal caynayn indhihiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam way garnaayeen ashkalka tilmaamka simaar si kale u fasiri doonaa ashkalul caynayn Ah, sa wuxuu ku fasiray way eh, dheer yihiin buu ku fasiri doonaa indhihiisa indhihiisa jeexintooda way dheeraayeen buu ku fasiraya manhuuza alcaqiibayn cidhbaha nabiguna calayh salaam khafiif bay ahaayeen qof cidhbo waaweyn oo hilib badan cidhibtiisa hilib badan may ahayn khafiif bay ahaayeen hilib yar qaala qultu lisimaaq baan waxaan ku yidhi maa daliiculfami daliiculfami maxaa laga wadaa macnaheedu qaala wuxuu yidhi cadiimu lfami baa loo wadaa yani waasiculfami afkiisa waasix buu qaala qultu waxaan maa ashkalu cayni qaala dawiilu shaqil cayn isha jeexiddeeda yaa dheeraa way ku diideen culammada alqaadi alciyaad wuxuu leeyahay axad culamaa'u luqa oo ku fasirtay ashkal bimacnaa awiil ma jirto bay leeyihiin marduud weeyaan ashkal waxaa weeyaan bay leeyihiin waa xumratun fii bayaadi alcayn isha cadideeda xogow guduuda ku jiraan wa huwa ajmalu alwaan waa nooca ugu quruxsan bay leeyihiin isha cadideeda xogow yar ay ku jiraan yar guduuda ku dhex jiraan kaas weeyaanoo indhihiisa nabiga alai salam qurux baday lahaayeen qultu qaala qultu waxaan maa manhuusulcaqibi maxay tahay qaala qaliilu laxmi lcaqibi cidhbaha hilibkoodaa yaraa oo khafiif ahaa taa waa loo aqbalay baabu ma kaana nabiyu sala la alay kana nabiyu sal slam abyada madixa alwajh nabiga wuxuu ahaa nin cas casidiisuna caddiin aynan ahayne guduud la cabsiiyey oo laisku daray maliixa alwajhi ee jamiil alwajhi wejigiisana wuu macaanaa wuu quruxsanaa xadaana saciid bn mansuur qaala xadaana khaalid bn cabdillaahi daxaan can اjurayriyi saciid bnu iyaas can abi طufayl radia allahu canhu caamir qaala wuxuu yidhi qultu lahu waxaan ku yidhi jurayrigaa weydiinaya abu dufayl buu wuxuu ku yidhi ara'ayta rasuula allah adigu rasuulka ma aragtay sala allah alay wasalam ilmo yar baad ahayd markuu nabiga dhimanaayey ma aragtay ma xasuusan tahay qaala nacam haa waan xasuusna waan arkay kaana abyada buu ahaa nin cad maliix alwajhi waji quruxsan qaala muslim ibnu xajaaj baa wuxuu yidhi qaala ka sheekeenayo waa abu isxaaq ibrahim bnu sufyaan raawi lkitaab ayaa wuxuu leeyahy qaala muslim ibnuxajaaj wuxuu yidhi waa musanifka kitaabka alif maata abuu dufayl wuxuu dhintay sanata mia sanata mia sanadkaa hijradu markay boqol aheed ayuu dhintay ninkii la yidhaha abu dufayl caamir wa kaana aakhira man maata qof dhinta qofka ugu dambeeyey buu ahaa min asxaabi rasuuliillaah saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam cala aliطlaaq axad ka dembeeyey ma jirto kuwa kale waxaa weeya nisbi anas aakhiru man maata fi lbasra sahl bnu sacdin saacidi akhro man maata fii almadiina almunawara markii laga hadla cabdullahi bin abi ufa bikufa laakiin markii laga hadlayaa ugu dambeeyey saxaabada abu dufayl wey radi allah an sanata mia waqiila sanata mia wa sanatayn waqiila mia wa sabca boqol inuu dhammaystay muran kama taagna qaala xadaana cubaydاllahi bn cumar alqawaariiri xadaana cabdاlacla bn cabdilacla can اljurayriyi can abi dufayl qaala ra'ytu rasuula اllahi nabiga alayh الsalaam baan arkay wma clى wajhi اlardi maanta ardada korkeeda ma jooga buu leeyahay rajulu nin ra'aahu arkay hayri ana ahayn oo maalin waxaa jirtay wax saxaabi oo nabiga arkay isaga ugu dambe isaga ka noolaa axad nool oo aniga ahayn oo nabiga arkayna ma jira buu leeyahy qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi kayfa ra'ayta seed aragtay bal noo tilmaan qaala kaana abyadan casbuha maliixan wejii quruxsan muqasadan dhexdhexaada muqasad xubnihiisoo dhanba muqasad dhexdhexaad bay ahaayeen sala allah aleh waali wasalam xagga dheerarka iyo muxuu aha dhexdhexaad buu ahaa jirhkiisa kale sidoo kale baabu shaybihi sal allah alay waslam nabiga ciradiisii buu ku saabsan yihi qaala xadana abubakr bn abi shayba wibnu numayr wacamru naaqi jamiican can ibni idriis maxamed bn idriis alawdi qaala camr xadana cabdullahi qaala xadaana cabdullahi bnu idriis alawdi can hishaam hishaam ibnu xasaan can ibnu siriin qaala wuxuu yidhi su'ila anas bnu maalik waxaa la weydiiyey hal khadaba rasuulu llah sala allah alay wasalam nabigu xinno ma marsaday madaxiisa ciradiisa ma xineeyey qaala inahu lam yakun ma aheen nabigu ra'aa min ashaybi ceraba muuna arkin ilaa ilaa wax yar mooyeene ilaa fartusaa gacantu saa yiri qaala ibnu idriis kaanahu yuqalilhu waa yaraynaya wax yar mooyeene dhowr xaboon labaatan gaadhaynin waqad khadaba waxaase xinno marsaday abubakar wa cumaru bil xinaayo xinay marsadeenoo madaxda ku dharoobeen iyo walkatami katam katam iyo xina xinaha waa midabkan guudan weeyaan katamkuna waa midkan wuxuu noqonaya markii lagu daro xinaha lagu daro wuxuu noqonayaa midab cadidina ka soo tegey madow dikina aan ahayn oo midab yar guduud xigeena baroonka ay dhahaan kaasaa katamka la yihahda waa geed qaala xaddaana maxamed bnu bakaar bnu rayaan xaddaana ismaaciil bnu zakariya can caasim alaxwal ibnu sulaymaan can ibni siriin maxamed bnu siriin qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiye anas bnu malikin hal kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam khadab nabiga calayh salaatu wasalaam khidaab iyo riinji madax ma marsaday faqala xiin lam yabluq lkhidaab maba gaarinba nabigu inuu madaxiisa uu rinji mariyo kaana fii lixyati garhkiisa yaa waxaa ku yaalay shacaraatun biid dhowr xaboo tinahoo cad baa garhka iyo canfaqada iyo sidqaynka waan mari doonaa qaala qultu lahu waxaan ku yidhi akaana abubakar yaxdud waaya abubakar asagu madaxa cirada ma wax ma marin jiray qaala faqaala nacam haa bilxidnaa'i waalkatam wuxuu isku dari jiray xidnahii guduudnaa iyo katamkii buu isku dari jiray midabkan kale ee asaguna katamka la yidhaahdo oo katamka waxaa weeyaan waa nabaat timaha la mariyo yuksiru bayaadahu aw xumratahu ila daham ay dhahan caddidiisii ayuu wuxuu u leexinayaa iyo guduudkii la mariyey xinaha ayuu midabkaasi dahamaha ayuu markaasi ayuu ka dhigayaa u jebinaya waxadaثna xajaaj bn shahr xadaثna mcala bn asad xadaثna wahayb bn khaalid an ayuba can moxamed bn siriin qaal sa'altu anas bn maalik baan su'aalay akhadaba rasuulu llahi nabiga alayh salam madaxa wax ma marsaday qaal inahu lam yara man arki min ashaybi ila qaliila ciro wax yar waxaan haynba marinin qala xadaana rabiicu lcataki qala xadaana xamaad ibnu zayd xadaana haabit bnu aslam qaala su'ila anas bnu maalik baa waxaa la weydiiyey can khilaabi nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisa wax ma marin jir xinnayo faqaala low shi'tu haddaaban doono an acudda inaan tiriyo shabataatin xabado ciro oo kuna fii ra'si madaxiisa ku yaalla inaan tiriyo haddaan damco koob iyo labaan dhaho facaltu waan tirin karay waxaa sidaasee dhowrka xabaa nabiga calayh salaam xinno iyo khidaab midna ma marinin waqad ikhtababa abu bilxinaa'i walkatam abubakar baa xinno katam marsaday wakhtababa cumaru bilxinaa'i baxta cumarna wuxuu ismariyey xinnaha guduudanoo baxtan khaalis ah, ah. qala xaddaana nas bnu caliy aljahdami qala xaddaana abi caliyin aljahdam qala xaddaana almuhanna ibnu saciidin can qataada bni dicaama can anas ibni malikin qaal anas wuxuu yidhi yukrahu waxaa la nacaa an yantifa arajulu inuu qofku ama ninku uu tifo ashacrata albaydaa tinta cad min ra'sihi madaxiisa uu ka tifo walixiyati garkiisa waa karaahiyo oo xabad xabadda u horraysa haddee siibitaan inaad ku bilowdo waa laga fiican yahay inahaa nuurulmu'min buu nabigu calayhi salaam waa qofka mu'minka nuurkiisii ciradu qofka muwaxidka ee muslimka ee ciroobay diinta ku ciroobay qaala walam yaktadib rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam ma xinaynin inama kaana albayaad cadidu waxay ahayd fii canfaqatihi faruurnuugtiisa iyo wa fii sudqayni labada dhafoor iyo wa firraasi madaxa nabadun xabado teelteel ah ayaa ku yaalay isku darkooda labadan dhafoor dhowr xabaa ku taallay sudqaynka eh, mxuu ahaa canfaqadu canfaqada waa furuurtan hoose furuurtan u hooseysa labada furuura midda hoose hoosteeda timaha ku yaalla waxaa la dhaha canfaqa afuurta marki wax la cabaayo lagu soo nuugo furuurnuug baa la dhahaa hoosteeda wa fii sidqayn dhafoorra wa fi raasi madaxa nabad yani waxyaalo yaryarahoo kala tagsan weliba oo hal meelahen ahayn وxadثnii mحamed بن مثنى xadثna cabdالsmdi xadثna المثنى bhda الاسناad qala وxadثna mحamed بن مثنى وبن bشhر وأحمد بن إbrاhيم الdwرقي وhاrون بن cabdاللahi الxmاl جamيعا عن أbي dاwوd abu dاwوd dayaalisi سليمان بن dاwud qala المثنى xadثna سليمان بن dاwوd buu ku yiri hadana waa saga un سليمان بن dاwud dayaalisi xadثna شhcب بن الxajاaج can khulayd بن jacفر samca abaa iyaas buu maqlay can anasin isagoo ka warinaya anahu anas su'ila in la weydiiyey can shaybi nabiyi nabiga ciradiisa calayh salaam faqaala maa shaanahu allahu bibaydaa'a nabiga ilaahay kuma fool xumaynin tima cadcad yani ma gaarinba inuu timihiisa caddaadaan oo dugnimadii ay ka muuqato qaala xadaana axmed bnu yuunus qaala xadaana zuhayr qaala xadaana abu isxaaqin xaw xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana abu khaytama can abi isxaaqin abu isxaaq isabeeci camr bni cabdillahi alhamadani can abi juxayfata wahb bni cabdillahi asiwaayi radia allahu canhu wa ardaa saxaabiyun jaliil qaal ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay haadihi middan minhu baydaa halkanaan waxaan ku arkay xogow tinoo cadcad baan ku arkay wawadaca zuhayr baa wuxuu u dejiyey isagoo fasiraya haadihida kuu sheegaya bacda asaabicii farihiisa qaar ka mida calaa canfaqati halkaa canfaqada ee fururta hoosa ayuu yidhi meelahanuu nabiga ku lahaa xabadacad qiila lahu waxaa lagu yidhi mila anta yoomaidin milu man anta yoomaidin abu juxayfo marka aad leeda nabigaan arkay inteed inteed leekeed cumrigaada meeqaad jirtay qaala wuxuu yidhi abri nabla wa ariishuhaa nin oo abri nabla leebta qora bari leebtaan qori jiray afkooda u bixin jiray iyo kantada iyo wa ariishuhaa waana baali jiray ajcalu laha wa asnacu laha riishan waa la baali leebka in la baalo baalbaal la yidhahdo loo sameeyo ganto loo sameeyo afkana loo qoro bir haddaad gelinaysana kusii fiicinayso ayaa la yidhaha markaasuu dee leebku soconaya oo si fiican u buubayaa wailaa amuur buu noqonayaa baarima u celaynaya hadduuna baalleen carruurta ku ciyaari jirta baadiyaha dee u yaqaanaan baadiyaha dadka soo maray deebka markii la baalo markaasuu qaansada si fiican oga baxaya uu toos u dhaqaaqi haddii uuna baalleen laakiin saasuu leeya meeshanu baf ku dhahayaa marka wuxuu nin waxaan ahaa leebta qora oo haddana baalaan ahaan jiray ninkuusaan ahaa oo wax garanaya qaala xaddaana waasi bnu cabdilacla qaala xaddaana maxamed bnu fudlayl bnu ghazawaan can ismaaciil bn abi khaalidin can abi juxayfata wahab bn cabdillahi siwaayi radia allahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi sala allah aleh wasalam baan arkay abyaaba waa caddaa waa casa qashaaba xoogo ciraana ba ka soo baxday kaana alxasan bnu caliyin baa wuxuu ahaa yushbihu kii u eg xasan binu cali baa laga garan jiray nabiga alay slam aad u shabihi jiray dad badan oo saxaabadiisa kamida ah shabihi jiray oo uu kamid yahay xasan iyo xusein midna qaarka hore iyo laafiha iyo lugaha cafaaduha ka mid aheyd eh, nacam xataa muscab binu cumayr oo ay isku qoys kora ahaayeen u u ekaa nabigu walidalika kufaaru quraysh markay dileen qatalnaa muxamed baydhe nabi maxamed waan dillayna qaala waxadadanaa saciid bnu mansuur xadadanaa sufyaan wkhaalid bn cabdilahi xaw xadaana ibn numayr xadaana moxamed bn bashir kulhm can ismaaciil can abi juxayfati bihada walam yaquluu abyada qad shaab qaala xadaana maxamed bn muana xadaana abu daawuud sulaymaan bnu daawuud odayaalisi qaal xadaana shucba can simaaq binu xarbin qaal samictu jaabir bni samurataan maqloo su'ila la weydiiyey can shaybi nabiy nabiga ciradiisa sala allahu aleyh waaalih wasalam faqaal kaana idaa dahana ra'sah wuxuu ahaa nabigu markuu madaxa uu subko oo u dhaashado lam yura minhu shayan waxba lagama arki jirin cirradii way qarsoomi jirtay waidaa lam yadhun hadduuna nabigu shallaysanino xoogow timuhu iska yar basaasan yihiin ru'ya minhu xabadihii ciradaabaa la arki jiray oo muuqan jiray xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana cubaydاllahi can israa'iil ibn yunis can simaaq ibn xarb anahu samica jaabir bnu samurata yaquulu lakaana rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam wuxuu ahaa qad shamita kii ka ciroobay muqadama ra'sii madaxa intiisa fiidda hore ah iyo welciyadkii garhkiisa iyo meelo maaratay sudqaynka dhaforaa waan soo marray ninba meel buu ka sheegay wa kaana ida dahana markuu subkadana lam yatabayan ma caddaan jirin ma muuqan jirin xabadihii ciradaah xataa wayba qarsoomi jireen markuu waidaa shacisa raasuhu madaxiisu hadduu basaasana tabayana waa soo cadaan jirta xabadihii cirada soo bixi jiray wa kaana kaiira shacri lixyati wuxuu ahaa nabigu mid gahka garhkiisa timaha garhka aad u badan garh weyn buu ahaa rasuulka calayhi salaam oo qofka gadaasha taagan garhka geesihiisu arki jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wajhu milu sayf nabiga wejigiisa sida seeftoo kale miyuu ahaa qaala laa maya buu yidhi weji saa u dheer ma quruxsana laa buu yidhi bal kaana mila ashamsi waalqamar waa sida qoraxdoo kale idaa'ada iyo iftiinka kalqamari istidaaratan xagga wareegga wareeggana sida dayaxoo kale u ahaa iftiinka iyo dhalaalkuna sida qoraxda wa kaana mustadiira oka oo ku caddeeyey ka sayfi ma ahee oo mustatiilahoo dheer ma ahee mustadiir buu ahaa madaxa nabiga calayh salaam wareegsanaa madax israacsan buu ahaa oo aan u dheeran oo u dhuubnayn wa ra'aytul khaatimtii ayaan arkay khaatim unubuwa laga wadaa khaatim unubuwa ma afargashi oo cinda katifi garabkiisa agtiisa ku taalla mila baydat alxamaama qoolayda ukunteedoo kale waxaad moodo yushbihu jasadahu jidhkiisa midabkiisana u ego jirka uu raacsan yahay midab gaara ma leh oo jidhkiisa nabiga calayh salaam ahaa abyad mashruub ilxumr ayay iyaduna leeg tahay xagga midabka la tahay laakiin way ka koraysaa jidhkiitiisa kale marka waxaa khaatimu nubuwa wax nabiga lagu garto oo kutubta hore o dhanba lagu sheegay calaamad nabiga lagu garto weeye rasuulu aakhiru zamaan nabiga aakhiru zamaan soo bixi doono calaamada uu leeyahay saa saa saa weye ahlu kitaabku waa wada yaqaaneen way garanayeen walidaalika qaarkood markay rabaan inay ogaadaan bay waxyaalihii ay ku garan jireen nabigaas inuuna sadaqada cunin oo hadiyada uu qaato oo gadaashiisa dhabarkiisa khaatumta ay ku taal yay ku garan jireen marka mila baydati alxamaama qooley ukunteedoo kale aad moodaa wax yaryaroo kuuskuusan weeyaan oo laakiin isku dhow oo riwaaya waxaa iman doona jumcan baa iman doona jumcan iyo midla baydat alxamaama iyo zirulxajala intaba waa isku wada midoo waxaa weeyaan wax isku dhuubanood mooda fara la soo aruuriyey isku aruursan haddana midab ahaanna midabka jidhka u eg kuuskuusni ahaanna shabaha qooleydaasi muxuu ahaa ukunteeda kasa yaroo dhwaweyn ma ahaen waxweyn ma ahaen aad u muuqdo baabu ihbaati khaatimi nubuwati khaatimta aan ka sheekaynay iyo wasifatii tilmaantiisii oo laga hadlo iyo sugitaan la sugaayo wamaxalahu meeshuu kaga yaalay min jasadihi sal اlah alay slm jirkiisa meeshuu kaga yaalay xadana mxamed bn muan xadana mxamed bn jacfar xadana shucba can simaak bn xarbin qaala samictu jaabir bn samurata qaal raytu waxaan arkay khaatiman khaatamtii nubuwada lagu garanaya nabiga alayh salaam oo fii dahri rasuuli nabiga dhabarkiisa ku taalla ku dhegan ilahay baa ku abuuray halkaas kaga taalla kaanahu baydatu xamaam qoley ukumaheed baad moodaa kuuskuuska kuskuusan buu ahaa وxadثna iبن نmayr mحamed xadثna cubaydاللh بن muسى aخbarna xasن بن صالح عan simaak bhada الاsناadi mثله qala xadثna qتayba بن سacيid ومحamed بن cabaad qala xadثna xاtim wبن ismاعيil عan الjacد بن cabdالرaحman qaala samictu saai بnu yaزيidin yaquul dahabat bi khaalatii habaryartay baa ila tagtay ee kaxaysay ayuu leeyahay ilaa rasuuli lah nabiga calayh salaam asaa ibnu yaziid waa saxaabi sagiira nabiga calayh salaam bay ii geysay faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allow ina bna ukhtii walaashay wiilkeedan saa'ib ah wajicun waa xanuunsan yahay xooga xanuun baa haya famasaxa ra'sa madaxuu nabiga u mari u masaxay madaxuu saa ugu masaxay gacantiisii barakadii wa dacaa lii wuxuu igu duceeyey bilbaraka baraka igu duceeyey uma tawada'a waa weysaystay rasuulka calayhi salaam fa sharibtu markaasaan cabbay buu leeyahy min waduu'ihi hambadii weysadiisii baan cabbay uu barakaysanaya uma qumtu waan kacay khalfa dahrii dhabarkiisa gadaal baan kas taagay nabiga calayh salaam oo qaar qaawan fa nadartu markaasaan waxaan arkay ilaa khaatimihi nabiga khaatumtiisii bayna katifayhi labada garab dhaxdooda ayay ku taallay oo mid garbaha ka midana ah, arki doonaaye fiidiisii carjadiisii ku taallay xaggiisii u xigtay mila ziri alxajala shimbirka xajalada la yidhaahdo waa shimbir boodboodaya markuu socdo mila ziri alxajala shimbirka xajalo la yidhaahdo ukumihiisoo kale ukumihiisoo kale weeye xamaaman waan soo marray qooley qaala xaddaana abu kaamil xaddaana xamaad aduma lagu fahasin hadba tilmaantii si u fahanto wey abu kaamil xaddaana xamaad xaddaana ibnu zaydin xaa ibna zayd xamaad bnu zayd qaala xaa suwayd ibnu saciidin qaala xaddaana caliy ibnu musir kilaahumaa can caasim alaxwal ibnu sulaymaan xaa xaddaani xaamid ibnu cumar albakraawi walafdu lahu qaala xaddaana cabdulwaaxid yani ibni ziyaad qaala xaddaana caasim caasim ibnu sulaymaan alaxwal can cabdillaahi bni sarjasin radia allahu canhu saxaabiyun jaliil qaala ra'aytu nabiya nabiga calayh salaam baan arkay wa akaltu macahu waxaana la cunay maciisa khubsan kibis baan cunay oo laxman hilib xeeraam la galay saxankii baan la galo waxaan la cunay aw qaala wuxuu yidhi hariidan hariid hariidka de waa khubsiga iyo laxmigaasoo laisku daray ayaa hariid la dhahaa faqultu lahu waxaan ku idhi ninkan cabdullahi binu sarjas markuu nabiga waan la fadhiistay oo cuntaa baan la cunay waa sharaf dadkii taabiciintaha waxay leeya ya leyt annaga waxaan saa u heli weynay mayna helin innagana sidanoo kale markaasu wuxuu leeyahy haddaad la kulantay oo jaaniska iyo fursadda ilaahay ku siiyey astakfara laka alnabiyu nabiga dembidhaaf ilahay makuu weydiiyey waa fursad qaali eh nabiga calayh salaam makuu duceeyey qaala nacam haa buu walaka adigana waa kuu duceeyey xataa adigan waan soo gaarin nabiga calayhi salaam ee ummaddiisa ka mid ee eh, gadaal ka yimid xataa waa kuu duceeyey kayf waa sidee waatan aayadan dhegayso uma talaa hadihi alaaya aayaddunuu akhriyey wastakfir lidambika walilmu'miniina waalmu'minaat nabigeena amarkaasaa la siiyey wakaana qad camila bi hadi aaya waa ku camal falay wastakfir lidembig nabi maxamedow dembidhaaf weydiisa dembigaada walilmu'miniina mu'miniinta ragga ah dembidhaaf ilaahay u weydii walmu'minaat gabdhaha mu'minaad kale u weydii mafhuumka marka saxaabada fiiri dalaalaatlfaad si ay u garanayeen ah, oo iska yaqaanaan oo dhaqan ahaan ay buu ahaa in cumuumka siyaqlcumuum ay ka mid tahay ah, lilmu'miniin waalmu'minaat Ah, almuminiin iyo ashu siaq alcumuum bay ka mid tahay wahal tufiidu اlkula fi اlcumuumi fi اljamci wاlifraadi kaalcaliimi qaala uma durtu khalfahu nabiga gadaashiisaan u soo wareegay buu leeyahay waa saxaabigii fanadartu ilaa khaatami nubuwa khaatimu nubuwadii bayna katifey labada garo dhexdooda kaga taallay baan arkay cinda naaqidi katifihi اlyusraa garabkiisa bidixda carjawdiisa ayay agtiisa ku taallay jumcan ayadood moodo xaala kowniha jumcan ow ka jamcin aad moodo fara la aruuriyey farahadaas haddaad u aruurisa gacanta soo laabta ama aad aruurisooo kale saasoo kale wax aruursan bay ahaayeenoo kuuskuusan oo jidhka kasoo baxsan ka soo baxsan midab ahaan laakiin jidhka shabaha calayhi korkiisa waxaa ahaaday waxaa aruursan khiyaalaanun baa ahaa midabo ka amhaali thaaliil finka oo kale ah midabo khiyaalaanku waa waxaa weeyaan waa midabka barta ah barta jidhka bini aadamka barabaraha ku yaalla kale ah khiyaalaanun baro ka amhaali thaaliili finka oo kale ah finka qofka kasoo daatay iyo wejiga dhallinyarada iyo ka soo baxo oo kale waxaa oo kale ah ayaad moodaa korkiisa inuu saa u saarsaaran yahay nabiga calayh salaam meesha ayada khaatimu nubuwada waa calaamo ilaahay meesha kaga shaabadeeyey lagu garanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam akhiru zamaan imaan inuu asaga yahay mucjizaadkii bay ka mid tahay ummadduna inay intay arkaan weliba ahlulkitaabka yaqaana ee kutubtooda ku taallay ayna baadiyoobina raacaan badankoose waa baadiyoobeen kuwa laakiin raacay oo rumeeyey oo arkay oo markaaba ka cabdulahi bnu salaam laysuu sawaa'a min ahli kitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illahi aanaa alleyl wahum yasjuduun ayaa ka mida ah. wallahu aclam wsala allah wslama cala nabiyina moxamedi wcala alih wasabi ajmaciin